الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxay noo bilownayd qasiidadii abu isxaaq al albiri waana darsigii saddexaad waxaan ka bilaabi doonaa beytka lixyo soddonaad wuxuu yidhi naadinku جعلت المال فوق العلم جاهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا ضاها قرات لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مصومات لأنت مناهج التغوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكرين من الحكم افتضضت وليس يضرك الاغتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أناخت فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت فليست هذه الدنيا بشيء تسوك حقبة وتسر واغتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيك أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتدعمك طعام وعن قريب ستدعم منك ما فيها طعمت وتعرى إن لبست بها ثيابا وتبسى إن ملابسها خلاتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهيت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك كفوزت فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي ضحكت wuxuu soo tilmaamay naadinku raximah llahu tacaala guryo la dhaadheereeyaa qofkii jaahilka ahaa maadaama naftiisa uu jahli ku dumeeyey inayna waxba u tarin wuxuu yidhi jacalta almaala fawqa alcilmi jahla lacamruka fi lqadiyati maa cadalta jacalta waxaad yeeshay almaala maalkii waxaad yeeshay kaa'inan mid ku sugan fowqa alcilmi cilmiga dushiisa jahlan liajliljahli garasho la'aan darteed baanad sidaa u yeeshay lacamruka cimrigaaga ayaan hadalkayga ku adkaynayaaye maa cadalta kumaad cadaalad samaynin fi lqadiyati qadiyadaa kumaad cadaalad samaynin wa baynahumaa ay wa kaa'inun waxaa ahaaday baynahumaa bayna alcilmi waalmaali cilmiga iyo maalka dhexdooda waxaa ahaaday bawnun farqi binasyi waxyi waxyiga naskiisa iyo caddayntiisa ayuuna ugu sugnaaday oo ugu ahaaday sataclamu waad ogaan doontaa adigu hu ay daalika albawna farqigaa waad ogaan doontaa idaa qara'ta marka aad akhrido daahaa suuratu daahaa markaad akhrido ay qara'ta aad akhrido haa daahaa naadimku raximah llahu tacaala beydkan koobaad labadan beyd wuxuu kula hadlayaa ninkii kunyadiisu ay noo soo tilmaamay ee ahaa abaabakar iyo cidda la midkaa ah, oo ah cid kasta oo ka dhigta maalka mid ka sareeya cilmiga kuna bixiyaa waqtigiisa sidii uu xasilin lahaa adduunyo ihmaaliyana tacalumka iyo barashada fafara min alfaqri wa fi qacrihi waqac kana carara faqriga salkana u fadhiista ruuxa waman qadama alfaniya cala albaqi wa aahara aladna cala alaclaa lam yacdil fi lqadiya qofka ka hormariya ee ka horraysiiya tan dhammaanaysa ee adduunyada ah ta dambe ee aakhiro ah kana door bida tan dhow ee adduunyo ah ta sare ee aakhiro ah cadaalad qadiyadda caynkaasiyo wax cadaalada umaanu eeginoo kumuu samaynin bal jaara wa dalama jawriyo dulmiguu sameeyey waana ta uu ku tilmaamayo naadimku lacamruka fi lqadiyati ma cadalta baydka aakhirkiisa wuxuu ku caddeeyey waa baydka laba aakhirkiise wuxuu ku caddeeyey farqiga u dhaxeeya cilmiga iyo waxa weeyaan maalkaa isagu ka sarraysiiyey waxa weeyaan cilmigii wa qul rabbi zidnii cilmaa suuratu daaha halkuuga socda waa halka nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la amray oo lagu yidhi waxaad tidhaahdaa nabi muxamedow rabbiyow cilmi ii ziyaadi dhe marka ilaahay rasuulkiisa waxa uu faray bialabi ziyaadati min alcilmi inuu cilmi ilaahay u ziyaadiyo oo u kordhiyo ayaa u faray wax kale iga dalab muu odhan rabbi subxaanahu wa tacaala idan wixiina tusinayaa faritaankaa rasuulka la ina faray shay ka qaalisan cilmiga haddii uu jiri lahaa in la odhan lahaa waxaa ka qaalisan cilmiga i weydiiso laakiin wax ka qaalisani ma jiro qadiyadu waa qowlun yasixu an yuqaala liqaa'ilihi anahu saadiqun fiihi aw kaadibun fiihi waa qowl ay asixi karto ruuxa ku qowlaya in la ydhahdo runna waa ku sheegaya beenna waa ku sheegaya la odhan karo naska xagga luqada waxaa lagu idhaahdaa waa alظuhuur walirtifaac baa la dhahdaa istilaaxaad fara badanna waa lagu idlaaqa waxaa ka mid a alfaad lkitaabi wasunna waxyiga xagga luqada waxaa la idhaahdaa waa aliclaam xagga istilaaxana waxaa la idhaahdaa ama sharci ahaan aliclaamu bisharci baa la dhahdaa idaa taaha qara'ta idaadaasi waxaa loo tiiriyaa markasta jumla loo idaafeeyaa qara'tadaa dambe ayaa loo tiirinayaa oo ficlu sharigii ah waa adaatu shari hayru jaazimo weeyi daahana waa mafcuulkeegi marka wuxuu yidhi naadimku kelmadda alla camruka saddex sibood baa loogu dhawaaqaa cumrun waa loogu dhawaaqaa camrunna waa loogu dhawaaqaa cumurunna waa loogu dhawaaqaa laakin yustacmal min baabi tawkiidi wa taqwiyati lkalaam waxaa loo isticmaalaa adkayn hadalka lagu xoojiyo unbaa loo isticmaalaa dhaar maaha dhaar noqon mayso saasay leeyihin culimo fara waayo qofka dhaaranaya waa ka rasuulka ilaahay ku dhaarto marka cimri in lagu dhaartaana dee banaanaan mayso culimada qaarkoodna waxay mayaan waa faclun oo bimacnaa faciila cumriga waxaa loo jeedaa tacmiir dee tacmiirkan ayaa iskale sifaatu tacmiir iyo cimris iyo addoonka ilaahay soo maaha taa markaa lagu fasiro dhaartii ha noqoto waa faclun oo bimacnaa faciila bay wuxuu yidhi jacalta waxaad yeeshay oo aad ka dhigtay almaala maalkii kaa'inan mid ku sugan fowqa alcilmi cilmiga dushiisa jahlan lijli jahli waa mafcuulmudlaq sooma waa mafcuul min ajli jahlan liajli ljahli garasho la-aan darteed baanad sidaa u yeeshay lacamruka cimrigaaga ayaan hadalkayga ku adkaynayaaye maa cadalta kumaad cadaalad samaynin fi lqadiyati qadiyaddaa kumaad cadaalad samaynin wa baynahumaa waa khabarkii oo soo taqadumay bawnuna waa mubtadiyo muahara binasiy waxyiina wa baynahumaa ay wakaa-inu waxaa ahaaday baynahumaa cilmiga iyo maalka dhexdooda bawnun fari bownka waxa la dhaha waa masaafatu maa bayna shayayn labada shay masaafada udhaxaysa ay lahada bown binasil waxyi waxyiga naskiisa ayuuna ugu ahaaday sataclamu waad ogaan doontaa adigu huay daalika albawna farqigaa waad ogaan doontaa idaa waqtigiiba idaa qara'ta marka aad akhrido ayaad ogaan doontaa daaha suuratu daaha marka aad ahrido ay qara'ta aad akhrido aad akhrido marka ayuunbaad ogaan doontaa farqiga u dhexeeya maal iyo adduunyo lain rafaca alghaniyu liwaaa maalin laanta liwaaa cilmika qad rafacta lain jalasa alghaniyu cala alxashaaya laanta cala alkawaakibi qad jalasta wain rakiba aljiyaada musawamaatin laanta manaahij ataqwa rakibta wuxuu yidhi lain rafaca haddii uu kor yeelo alghaniyu ninka hodanka ah ee haniga ihi liwaaa maalin maal calankii haddii uu kor babiyo la'anta adiguna qad rafacta dhab ahaan waxaad kor yeeshay liwaaa cilmika cilmigaaga calankiisa ayaad adna kor yeeshay lain jalasa haddii uu ku fadhiisto alghaniyu ninka hanigi ihi haddii uu ku fadhiisto cala alxashaaya fadhiyo raaxale haddii uu ku fadhiisto la adiguna qad jalasta dhab ahaan waxaad ku fadhiisatay cala alkawaakibi xidigaha dushooda adna fadhida wa in rakiba hadii uu fuulo aljiyaada fardaha haddii uu fuulo musawamaatin xaale ay yihiin kuwa la jarabaray la-anta adiguna rakibta waxaad fuushay manaahija taqwa taqwada iyo alla ka cabsiga wadooyinkeedii baad haysaa adna waad fuushantahay oad ku taagantahay musawamaat waa mucalamaat liziinati wlfakri alxashaaya waa abyaaddan wuxuu ku tilmaamayaa naadimku raximah llahu tacaala muqaarano uu dhex dhigayo kii saaxibulmaalkii iyo saaxibulcilmigii haddii maalkii saaxiibkii uu sabab ugu noqday inuu helo shaqaalayaal fara badan inuu helo badeecado fara badan inuu helo guryo dhaadheer inuu helo sharikaad iyo tijaaraad ka labaad oo ah cilmigi ihi waxa weeyaan isaga ayaa haninimo dhaba ku sugan oo gaadhay isagu sababta oo ah liannahu xaqaqa alghinan xaqiiqi saaxibulcilmigu wuxuu xaqiijiyey haninimadii dhabta ahayd haninimada dhabtiina waata rasuulku uu tilmaamay sala allahu alayhi wasalam laysa alghinaa can karati alcaradi walaakina alghinaa hina nafsi buu rasulku yiri sala allahu aleyh wasalam lacag badanood haysataa ma aha haninimo haninimadu waata qalbiga iyo laabta ku taalla taasa haninimoa xadiiskuna waa saxiix bukhaariyo muslim baa soo saariya min xadiidi abi hurayra jihaad waa jamcu jawaadi waana alfaras asaabiq faraska dheereeye ayaa la dhahdaa manaahij wuxuu u jeedaa waa alminhaaja waa aariiq lwaadix ariiqa cad wey ibnulqayimna raximah llahu tacala kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada wuxuu ku tilmaamayaa fadliga cilmigu uu ka maalka uu ka fadli badan yahay wejiye fara buu ayuu ka sheegaa ilaa dhowr iyo soddon weji ayaa u gaadhsiiya kadib naadimku labada baydee dambe wuxuu ku caddeeyey haddii maalku uu ku fadhiisiiyo saaxiibkii furaasho sare fadhiyo heer sare haddii uu ku fadhiisiiyo iyo gaadiiddo aad iyo aada u qaaliya cilmiguna saaxiibkii wuxuu ku fadhiisiiyey xidigaha nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku shabahay qofka caalimka ah dayax buu ku shabahay wa ina fadla alcaalimi cala alcaabidi ka fadli lqamari laylat lbadri calaa saa'ir lkawaakib buu rasulku yuri sala allahu alayh wasalam idan qofka caalimkiihi wuxuu la dhigan yahay oo la mid yahay dayaxoo kale wuxuu kala mid yahay rifcatuhu calaa saa'ir lkhalqi khalqiga kaleo dhan isaga ka sarreeya maadaama dayaxi uu sarreeyo xidigaha uu ka sarreeyo qofka caalimkiina khalqiga kale isaga ayaa ka sarreeya liana allaha huwa aladii rafacahu ilahay baaba kor yeelay yarfac illaahu aladiina minkum wladiina uutu lcilma darajaat walaa rafca fawqa maa yarfac illah cid ka sarrayn kartaana ma jirto cidda ilaahay kor u qaaday cid gaari karta oo ka sarrayn kartaa ma jirto waxaa kale oo ka mid a kownuhu yubadidu binuuri lhuda wuxuu ku baabiinayaa hanoonka nuurkiisa wuxuu ku baabiinayaa iyo nuurka cilmiga ulumaati ljahli waalaala qofka caalimkiia waata saddexaade kownuhu haadiyan lisaa'iriina isaga ayaa hagaya oo dariiqii xaqa ahaa ayaa u tusaya marka intaasoo dhan marka laysku geeyo waxaa ka soo baxaysa siduu doono maalku saaxiibkii haw kor yeele ka ka sarreeya usoo laabanaya waa ayo waa ninkii caalimka ahaa xoolihiisu aday ka ishkaal cid ciddu usoo noqonaya waa ayo ee su uu ka weydiinaya waa qofkii caalimka ahaa wey wuxuu yidhi cali bn abi taalibna waa kii odhan jiray alcilmu khayrun min almaali cilmigu isaga ayaa ka khayr badan maalka alcilmu yaxrusuka wa anta taxrusu lmaal cilmigu isaga ku ilaalinaya qofka saaxibulmaalkiina isaga maalkii ilaalinaya alcilmu xaakimun wlmaalu maxkuumun calayh cilmigu isaga ayaa xaakimkii ah maalkuna waa maxkuumu calayhi la xukumayo wey lain jalasa lain rafaca haddii uu kor yeelo alghaniyu qofka hanigi ihi haddii uu kor yeelo liwaaa maalin maal calankii haddii uu kor yeelo laanta adiguna qad rafacta dhab ahaan waxaad kor yeeshay liwaaca cilmika cilmigaaga calankiisiibaad kor u qaaday lain jalasa haddii uu fadhiisto alghaniyu ninka hodankiihi cala alxashaaya fadhiyo heer sare ah uu ku fadhiisto la anta adiguna qad jalasta dhab ahaan waxaad ku fadhiisatay cala alkawaakibi xidigaha alifta u dambaysa afcaash xaggiga dambe o dhan aliflilaaq baa la dhaha wain rakiba haddii uu fuulo aljiyaada fardaha haddii uu fuulo musawamaatin xaale ay yihiin kuwa la shaaximay ah, awrkiiyo loodii markaa iyaga layli baa la dhahdaa laakiin waxaa la dhahdaa fardaha jarabarid baa la dhahdaa musawamaatin xaale ay kuwa la jarabaray la-anta adiguna rakibta waxaad fuushay manaahij ataqwa alla ka cabsiga wadooyinkeedii ayaad dhabta iyo lugta ku haysa wamahma ftadda abkaara alghawaani fakam bikrin min alxikam iftadabta wuxuu yidhi naadimku wamahma mahma wakti ahaan bay imka ku dhacaysaa wamahma ftada ay wakulama ftada mar kasta oo uu jebiyo abkaar alghawaani dumarka quruxdooda ku kaaftoomay kuwa bikrada ah fa kam bikrin imise bikra ah oo min alxikami xikmada ah ayaad iftadabtaa adna aad jabsatood jebisay mahma waa iska wakti baa bikrin baa lagu jamciyay abkaar waana wahiya alcadara waa gabadha gashaansidaan u naqaano wey alhawaani waa jamcu haaniya waana almar'atu alxasnaa gabadha quruxda badan weeye ee ku kaaftoontay quruxdeedii waxay kaga kaaftoontay quruxda kale iminka hadda la iibsado taasay kaga kaaftoontay tii ilaahay waxa weeyaan u siiyey ayay ku kaaftoontay ta suuqa ka kaaftoontay ama waa allatii istanad bizawjiha waa ta ku kaaftoontay zawjkeega adiguna in fara badan oo xikam ah oo cidi ayna kaaga horrayn baad la soo baxday buu leeyahy maadaamaad habeenkii kusoo durjeeday xikamkii iyo kutubtii baaritaankoodii xikmada aan lagaaga horraynba ayuu ilahay adna kaaga furay ninkii taajirkii hadduu dumar kala bedelo buu leeyahay oo maalinba mid u guursado adiguna adaa kaba sareeyo oo habeen oo dhan maadaamaod cilmigii kusoo duljeeday dee habeenba xikmad gaara ayaa oo aan lagaaga horrayn ayaad adiguna he jabsanaysaa buu leeyahy wamahma ftada ay wa kulama ftada mar kasta oo uu jebiyo abkaara alkhawaani dumarka quruxdooda ku kaaftoomay kuwa bikrada ah fa kam bikrin imise bikro oo min alxikami xikmada ah ayaad iftadadtaa adiguna jabsatay oo aan lagaaga horraynin walaysa yaduruka alikhtaaru shaya idaa maa anta rabbaka qad carafta wuxuu yidhi walaysa ma aha ay huwa ashanu walxaalu arrintu ma aha yaduruka mid uu ku dhibayo aliktaaru faqri kuma dhibayo shay-an ay bishayin waxbaba kuguma dhibayo idaa maa anta rabbaka qad carafta ay idaa carafta marka aad garato anta adigu rabbaka rabbigaa marka aad garato qad carafta aad garatohu rabbi rabbi si dhaba ugu xidhanto sabool baad ahaa jida faqri wax alla uu kaa taryaa ma jiro alikhtaar waa qilat lmaal waa xoolaha yar wa kaana alinsaanu qatuura marka raadinta la raadinayo cilmiga iyo faqrigu waa laba xidhiidhi weeyaan weliba marka ugu horeysa bilowga hore dee yahay ruuxu waa laba xidhiidho wey cilmiga aakhirkiisu waa ladiidun acmuhu dhandhankiisu wuu macaan yahay wa badiiu dawqi minhu kasabiri bilowga horena waa sida acartoo kale de sida acartu qadhaar sabir badan baa loo baahan yahay marka falaa yunaanu lcilmu ila bibadri raaxati walmaali fii sabiili cilmi lama gaadho oo lama xasiliyo ilaa raaxada inaad hurtidooda dhiibtid mooyaane iyo maalka labadaba markaad jidka cilmiga aad ugu hurtid uunbaad gaadhi karta waa ka imaamu maalik odhan jiray ina hada alcamra lan yunaala xataa yudaaqa fiihi tacmu lfaqri arinka kan oo cilmiga ugu jeeday lama gaadho ilaa la dhandhamiyo faqriga dhandhamadiisa ilaa fakri aad kala daashaan lama gaadho buui imaamu marka wuxuu ku tilmaamayaa oo naadimku inoo caddaynayaa ikhtaarka iyo faqrigu qofka aalibulcilmiga ah waxba u dhimi maayo haddii uu waayo qofkii aalibulcilmiga ahaa maal se uu helo oo u barto rabbigii wijdaankaasi fiqdaan waxba isaga ka raadayn maayo marka addoonku hadduu ilaahay uu ku xidhmo saboolna uu yahay isagoo aalibulcilmiga faqrigaasi wax alla wuxuu ka tarayaa ima jiro waman yattaqi llaha yajcal mahraja waa ka ibnu kaiir odhanaya man yattaqi llaha fima amarahu bihi qofka ilahay kaga cabsada wixii ilaahay u faray wa taraka maa nahaahu canhu ilaahay wixii uu ka reebayna ka taga yajcal lahu min amrihi mahraja arrinkiisa wuxuu uga yeelaa meel uuga baxo wa yarsuqhu min xayu laa yaxtasib meel aanu waxbaba ka filanayn marka waa xidhnaashaa lagu xidhnaado rabbi subxaanahu wa tacala addoonkuu ku xidhnaado rasuulku waa ka ilah sala ina allaha layaxmi cabdahu lmumina min addunya wahuwa yuxibuhu kamaa taxmuuna mariidakum min aacaami washaraabi takhaafuuna calayh xadiisku waa saxiix ilaahay addoonkiisa muminkaa adduunyada waa ka ilaaliyaa isaga oo uu jecel yahay rabbi subxaanahu wa tacaala sida aad uga ilaalinaysaan kiina jiran xanuunsanaya cuntada iyo cabitaanka idinkoo uga cabsanaya ina xanuun kusii kordhiyaan sidaasoo kale u uga ilaaliya marka ma aha faqri aad tahay cilmigi inaad haysid waxa weeyaan cid ka hadda register tahay sheekh ma jirto waxba halka xagga sare ah waan qaltaay walaysa ismigeedi waa damiirushani walaysa ay huwa weeyi yaduru kaliktaaru jumladaasina waa khabarkii weeyi shay ana nasculkhaafid baa lagu nasbinaya iska ilaaliya idaadana carafta ugee antana waa calaa xaddi qowlihi tacaala idhab anta warabuka faqaatila waa lagu adkaynaya antadani damiirka horun bay adkaynaysaa wuxuu yidhi naadimku walaysa ma aha ay huwa shanigu yaduruka mid uu ku dhibayo aliktaaru faqri iyo sabooltinimo waxba kuu dhimi maayo waxba kuu tari maayo waxba kaa dhimi maayo walaysa ma aha ay huwa shanigu yaduruka mid uu ku dhibayo aliktaaru faqri shayan ay bishayin shay mid kugu dhibaya ma aha idaa carafta marka aad barato maana shalay baynu ka soo hadalnay yaa aaliban khud faaidatan maa bacda idaa takun zaaida mar kasta kulmaan maadaa zaaida idaa carafta marka aad garato anta adigu rabbaka rabbigaa marka aad garato ey qad carafta aad garato rabbi marka aad garato ile jumladan tan mufasiray noqonaysaa warkaa faqri wax alla wuxuu kuu dhimayaa ma jira buyidhi naadinku famaadaa cindahu laka min jamiilin idaa bifinaai anakhta famaadaa maxay ayaa istaqarra sugnaaday cindahu ay cinda allaahi ilaahay agtiisa maxaa sugnaaday laka adigana kuu sugnaaday min jamiilin xaalo yahay maagaasi mid qurux badan idaa waktigiina kuu sugnaaday anakhta aad ku nagaato bifinaai aacatihi ay bifinaai aacati rabbika rabbiga aacadiisa ardaaga iyo qolqolkeega markaad ku nagaatid eed jilbalaabatid alla weynaa waxa ilahay agtiisa kuu yaalla halkana wuxuu leeyahay oo naadimkuu ku caddaynayaa ilaahay agtiisa waxa u yaalla ruuxa rabbi subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa ka hormariya waxa naftiisu ay doonayso waxaa naftiisu ay jeceshahay ay doonayso su waa su iska taqriiriya oo jawaab uma baahna falaa taclamu nafsu maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaan bima kaanuu yacmaluun iyo xadiiskii xadiisulqudsiga ahaa acdadtu licibaadiy asaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udnun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaasoo dhan ba halkaa kuugu diyaara rabbi subxaana wa tacala taacadiisa haddaad ku dadaashid oo naftaada aad khilaaftid waxaa weyn ba ilahay agtiisa kuugu diyaara famaada cindahu marka anasta bimacnaa makasta wey alfinaana waa asaaxatu fi daar waa daarada qolqolkeega la dhahdaa anastana waa nagaanshaha wey anaakha bilmakaani ay aqaama wuu ku nagaada weyaan macnaheedu famaada markaa mubtadaynu ka dhiganaa iyadoo iska wada socota cindahuna maxaynu ka dhiganaa khabarkii baynu ka dhiganaa lakana ku tacaluji min jamiilina waa xaalo famaadaa shaygeebaa istaqarra sugnaaday cindahu laka adigana kuu sugnaaday min jamiilin xaale u yahay shaygaasi mid qurux badan idaa wakhtigiina kuu sugnaaday anaxta ad ku nagaato adigu bifinaai aacatihi ay bifinaai aacati rabbika rabbigaa aacadiisa ardahgeeg marka aad ku nagaatid ay anakhta ad ku nagaatid bihaa ay bifinaai aacati rabbika intaasa soo qadari fqaabil bاlqabuuli linushi qowlii fain acradta canhu faqad khasirta wain raacaytahu qowla waficla wataajarta ilaaha bihi rabixta wuxuu yidhi faqaabil ku qaabil faqaabil ku qaabil bilqabuuli aqbal ku qaabil linushi qowlii qowlkayga naseexada ah idaafada maxaanu ka dhignay bayaaniya bimacnaa min fain acradta haddii aad ka jeedsato canhu ay nusxa qawli qowlkaygaa waanada ah haddii aad ka jeedsato faqad khasirtaa dhab ahaan waad khasaartay wa in raacayta hadii aad ilaaliso hu nusxul qowlkaa haddii aad ilaaliso qowlan hadal ahaan haddii aad u ilaaliso waa iska tamiis wa ficlan ficil ahaan haddii aad u ilaaliso oo wataajarta aad la ganacsato al ilaaha alle aad la ganacsato bihi nusxul qowlkaa aad kula ganacsato rabixtaa waad macaashtay bi nusxul qawlki waad ku macaashtay linusxi qawli lisaxiixi qawlina nusada qaarkood baa ku yaalla waa isla macnuun wey marka beydka naadinku raximah llahu tacala wuxuu ku taqriirinaya oo uu ku sugaya nasteexadiisa in la qaato nasteexadiisaasi in la qaato iyo in aan laga jeedsan in aan laga jeedsan waayo waxa laga soo dhambashay oo nastaaxadan waxay raad ku haysaa dee aayado qur'aana qur'aan iyo sunni rasuulka sal allahu alayh wasalam xadiiska saxiixana waa kii rasuulku yihi addiinu annasiixa qulnaa liman qaala lilahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wa caamatihim marka nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu ka yeelay naseexadiiba inay tahay xaqiiqat diin diintii oo dhanba inay tahay wuxuu yidhi haddii aad ka jeedsato waad khasaartay haddaad nasteexadaasi ka jeedsato khasaaraad bartanka u fadhidaa buy tanna waxay ku fadhidaa suuraddii qur-aankii walcashri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri aayaddaasay ku fadhidaa iyaduna oo allah subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay aadamuhu dhammaantii inuu bartanka khasaaro ugu fadhiyo ilaa cidda afar khasladood ku sifowda mooyaane aliimaanu alkhaalisu qofka laga helo walcamalu saalixu labada arimood waa taxsiilu lkamaali linafsihi labada arrimood wax haddii laga helo naftiisa ayuu usoo xasiliyey kaamilnimo iyo dhammaystiran intaa kadib atawaasi bilxaqi watawaasi bisabri wuxuu halkaasina ay tahay tawsiilu lkamaali ligayrihi kamaalkii buu sii gaadhsiiyey ayrkii kadib waa xaqiiqatu nusxi weya kolka nasteexada uu sheekhu lafteediiba halkaasi ayay biyo dhacday imaamu shaaficina waa kii jiray low tadabbara annaasu haadihi suurata la wasicathum dadku haddii ay ugan lahaayeen oy fiirfiirin lahaayeen u fiirsan lahaayeen suuradda tan awaawal casriye iyadaaba ku filaan lahayd iyada ayaa aha ku filaan lahayd lakiin waana loo fiirsanayn baydka labaadna wuxuu sii tilmaamayaa uun oo ku sii adkaynayaa naseexada si aqbalitaanka la aqbalayahay inay tahay sabiilu lfawzi walfalaax ruuxu inuu ku liibaanayo waayo sababtaa wuxuu kula ganacsanayaa rabbi subxaanahu wa tacaala ina aladiina yatluuna kitaab allahi wa aqaamuu salaata wa anfaquu mima razaqnaahum siran wacalaaniya yarjuuna tijaaratan la tabuur qofka ilahay ganacsi kula jiraana mid kacaya marnaba ma aha taasuu taana ku tilmaamaya wuxuu yidhi faqaabil ku qaabil bilqubuuli maha waa bilqabuuli bilqabuuli aqbal ku qaabil linusxi qawlii qowlkayga nasteexada ah fain acradta haddii aad jeedsato adigu canhu nusxulqowlkaa haddii aad ka jeedsato faqad khasirtaa dhab ahaan waad khasaartay waa jawaabkii wain raacayta haddii aad ilaaliso hu nusxulqowlkii haddii aad ilaaliso qowlan hadal ahaan haddii u ilaaliso wa ficlan ficil ahaan haddii u ilaaliso wa taajarta aad la ganacsato alilaaha alla aad kula ganacsato bihi nusxulqowlka rabixta waad ku macaashtay buu yihi bihi soo qadar oo ku tacaluji nusxulqowlkii waad ku macaashtay falaysat hadihi dunyaa bishayin tasuu'uka xiqbatan wa tasuru waqtaa wagaayatuha idaa fakarta fiiha kafayika ow ka xulmika id xalunta wuxuu yidhi falaysat ma aha haadihi tan addunyaa ee adduunyada ihi bishayin waxbaba ma ahaba tasuuka adiga way ku xumaynaysaa ay hiya adduunyadu xiqbatan wakti way ku xumaynaysaa way ku murugo gelinaysaa wa tasuru mafcuulkii wa tasuru way faraxti hiya adduunyadu ka adiga waqtan waqtina way kaa farxin wa haayatuha adduunyada yool dhammaadkeega iyo haayadeedu idaa wakhtigiina u gaayaa fakarta si fiican aad uga fikirto fiiha ay fi dunya adduunyada dhexdeeda kafay'ika ay kaa'inatun gaayadaasi waxay ahaatay kafay'ika harkaaga oo kale aw ka xulmika ama riyadaada iyo dhadhabkaaga oo kale id waqti xalumta aad riyooto wuxuu leeyahay adduunyadani waxbaba ma ahaba waxayna waxba ku ahayn waa laba mido ama marna way kaa farxin marna way ku murugo gelin waatay culimmada odhan jireen laabudda lidunya amaaniyata umuur adduunyada waxaa lagama maarmaana sideed arrimood dhexdooda inaad ku aragto xusnun wa faraxun wa sixatun wa maradun wa cusrun wa yusrun wa xayaatun wa mowtun waa sideed arrimooda wada socda wey haddaad warwarsan tahay ka dambeeya haddaad caafimaad qabtid hadda xanuun baa iman hadduu ku saaran yahay fudayd baa ka dambeeya haddaad nooshahay geeri baa ka dambaysa marka gebigeegu waaba intaaba adduunyada gebigeeguba intaa wey marna marna way kaa faraxti gelin marna way ku murugo gelin haddaad si fiican ugu fikirtidna waa sida harka oo kale waa sida harka fayga waxaa la dhahdaa maa nasakha shamsa waxa cadeeda suuliye cadeeda baabiiya ayaa fay la dhahdaa dilna waxaa la dhahdaa maa shamsu cadeed waxay iyadu baabiisaa la dhahdaa markaa fay iyo dil u yar kala duwan yihin shayna waa muntahaahu waa meesha ku dhammaaday ku gabagabooday wey ficilka xalumi iyo waa mualla saddexda macno uu ku yimaadaa saddexdii ficil facula facila facala saddexdaba uu ku yimaadaa isagoo faculaah xaluma waa ata'ani waa kaadsimaha wey isaga oo facalaana id xalamta waa ruyada wey isaga oo ficilo ana xalima albaciiru awrkiibaan shilinta ka guray weyaan markaa saddexda macnoba way ku timaadaa ficilkan xalumuu ku yimaada isagoo mualaa la arkay markaa wuxuu caddaynaya un xaqiiqada adduunyadu sida ay tahay baydka kalena wuxuu kusii tilmaamaya waa waxa tarshiixa loo yaqaano oo adduunyadu siday u zuulaysay u dhammaanaysaa mid aad iyo aad u degdegaysa inay sida harka kale dee harku iska baabaa sooma u baabaaday ama waa mid kale ah, maanta harkaagu aduu kula socda harku haddee tira harkaygu iga haaya de kaama ilaahay adduunyada wixii uu kaaga qoray saasuu kuu daba socda ma waaysid marnaba haddeed ka caragtid ka hor harkaaga marka badin wuu ku daba carari sooma adduunyada wuxuu ilaahay kaaga qorayna meel kastay taalla meel kasta waad ku helisa marka adduunyadu waxay la mid tahay ama ruyada aad aanad arkaynba ama sidaa harkaagaasi uu yahay oo kale waygebiweeguba rasuulkuna waa ku yidhi sal allahu alayhi wasalam maa lii walidunya aniga adduunya maxaana kala galay ma ana fi dunya ilaa karaakibin istadalla taxta shajaratin uma raaxa wa tarakaha aniga iyo adduunyadu waxaan ka dhigannahay sidii qof raakiba qof musaafira geed hooskii cadeeda ka hoos galay kadibna ka tagay oo ka caraabay waaba intaa gebigeeguba waa intaa wuxuu yidhi naadimku falaysat ma aha haadihi tan addunyaa ee adduunyadiihi bishayin waxbaba ma aha bishayin markaa waa tasuuuka adduunyadu way ku xumaynaysaa tasuuuka adiga way ku xumaynaysaa ay hiya adduunyadu xiqbatan wakti wakhtiyada kamida way ku murugo gelin wa tasuru ay wa tasuruka way ku faraxti gelin hiya adduunyadii waqtan waktina way kaa farxin oo waxaad ku arki waxaad ku faraxdi waqaayatuhaa adduunyada yool dhammaadkeega iyo gebagabadeeduna idaa waktigiina u gaayo a fakarta aad ka fikirto fiiha ay fi dunya adduunyada kaainatun gaayadaas waxayaatay kafayika harkaaga oo kale aw ka xulmika ama riyadaada oo kale id wakti aad riyooto xalunta aad riyootay wuxuu yidhi sujinta biha wa anta laha muxibun fakayfa tuxibu maa fiihi sujinta sujinta waa lagu xidhay walxaal baa lagugu xidhay anta adigu muxibun mid jecel a tahay laha ay lidunya adduunyadii adiga oo jecel ayay haddana tahay maxay jeelkaaga fakayfa tuxibu waa siyaqu tacajub fakayfa tuxibu kayfa takfuruun fakayfa tuxibu waayaaba sideed u jeclaan maa ay maladika sideed u jeclaan sujinta lagu xidhay fiihi maaga dhexdiisa waxaa lagugu dhex xidhay u jeclaan dee waa jeelkaagii qof baa jeclaada ku xidhan maxaad u jeceshahay wey wa tudcimuka wa tudcimu way quudin hiya adduunyadii ka adiga ayay ku quudin aacaama ay fi acaami cunto dhexdeed bay kugu quudin wa can qariibin ay wasatadcamu way quudan doontaa minka xaggaaga ayay ka quudan doontaa maa ay alladii kii ayay quudan doontaa acimta aad quudatay adigu fiiha ay fi dunya adduunyada dhexdeeda aad ku quudatay can qariibin ay bacda adduunyada waa lagugu xidhay iyadoo aad ku xidhan tahay ayaad adiguna aad sii jeceshahay warniya waa yaaba meel aad ku xidhan tahayba si aad u jeclaanaysaa waa side wuxuu tilmaamayaa xadiiskii rasuulka sal allahu alayhi wasalam ee saxiixa ahaa imaam muslimu soo saaray min xadiii abi hurayra rasuulku wuxuu yihi addunyaa sijnu lmumini wa jannat lkaafiri adduunyadu waa qofka muminkaa jeelkiisa weeye qofka gaalka ana barwaaqadiisa wey waatay culimadu soo naqliyaan xaafi ibnu xajar alcasqalaani maalin maalmaha kamid isagoo faraskiisiiyo dee shaaximanoo qurux badan isagoo iska fuushan ayaa nin yahuudiya oo gaale uu ku soo baxay oo iska liitade kadibna faraskii buu qabtay wuxuu ku yidhi axmedow qaadigii bulaada wuxuu ku yidhi xaafidow nebigiinu sawka yidhi addunyaa sijnu lmumini wa jannat lkaafir jannada maanta anuu aan hayeen ku noolay maxay tahay adigi maanta waadagana waan ku arkaya jeer kuma jirtid bu maanta barwaaqada saad ku jirta anigiina waaday arkaysaa wuxuuna nebigiinu tilmaamay inay jannada tahay waa sidee buu ku yii inuu ishkaal kusoo arooriyu doonay xaafid ibnu wuxuu ugu jawaabay raaxadaa maanta anigu aan ku suganay marka la ii eego waxa iga dambeeya ee aakhiraa jaal inaan ku jiray ka dhigan adigu maanta ama ku barwaaqaysno ama ku dhibtooyo xaaladda ku sugan tahay maanta marka la eego waxa aakhiro kaaga horreeya oo naarana iminkaa jannadiinin ku jirtaan buu yidhi markaa ku islama ninki barti ayuu ku islaamay marka qofka muminkaa adduunyadu waa jeelkiisa weeye ama maal ku haysto ama caafimaad ku haysto ama awlaad ku haysto waxa weeyaan waa jeelkiisa ka dhigan wax kolka loo eego waxa u dambeeya ee aakhiro u yaalla wa tudcimuka acaama wa can qariibin satadcamu minka maa fiiha dacinta waa ka xadiiskii rasuulku ahaa waxaa lala iman doonaa maalinta qiyaamaha ruuxii adduunyada ugu busaaradaysnaa ee ugu liitay ee ahlu jannaha ah. kadibna jannada mar keliya lama quuri doona kadibna waxaa lagu odhan doonaa ya bna aadam hal ra'ayta bu'san qatu hal mara bika shiddatun qatu weligaa busaarad adduunyadii intaad ku noolayd ma soo aragtay dhibi ma kula kulantay fayaquulu laa wallaahi ya rabbi maa mara bi bu'sun qatu walaa ra'aytu shiddatan qatu wuxuu odhan doonaa maya wallaahi rabbiyow adduunyada intii aan ku noolaa dhibi soo marin wax dhibana lamaan kulmin muxuu ku ilaaway muquuritaanka mar keliya la muquuriy ayuu ku nagaaday soma ilaahay hoyigeena ka dhigo baydka labaadna wuxuu kusii tilmaamayaa insaanku adduunyada dusheeda ha ku cuno oo ha ku cabo iyadunbaa cuni doonto caradu minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra yabna turaabi wa ma'kuula turaabi ada aftir fa inaka makuulu wamashruubu yabna turaabi cara laynaga abuuray sooma ina carow bui wamakuula turaabi ada caradu kay berri cuni doontow aksir war iska yare oo gaabso fa inaka makuulun wamashruubun waxaa tahay mid la cuni doono oo la cabi doono eh, waxba haysdhibaatayn bu leeya addunyada haddaba wuxuu yidhi naadimku waa lagu xidhay bihaa ay fiiha adduunyada dhexdeeda ayaa lagu xidhay badu waa bimacnaa fii walxaal baa lagu xidhay anta adigu muxibun aad jeceshahay laha ay lidunya laamkaasina waa laam taqwiya muxibun ismikaasa uhaysto mafcuul uhaysto lahaa ay lidunya adduunyada fakayfa tuxibu waa yaaba sideed u jeclaan maa ay maladika sideed u jeclaan sujinta lagugu xidhay fiihi maaga dhexdiisa waxaa lagugu xidhay siaad u jeclaan bu leya waa yaaba wa tudcimuka way kuudin doontaa wey wa tudcimuka way ku wa tudcimu way quudini hiya adduunyadii ka adiga ayay ku quudin aacaama ay fi acaami wa can qariibin cantu waa bimacnaa bacdo wey latarkabunna abaan can ay bacda a wa can qariibinay wasatadcamu way quudan doontaa minka adiga ayay kaa quudan doontaa maa ay alladii kiibay kaa quudan doontaa acimta aad quudatay adigu fiiha ay fi dunya adduunyada dhexdeeda can qariibina bacda qariibin waqti dhow kadibna iyadaaba ku cuni doonta oo wixaad kusoo dhex cuntay iyada kaa cuni doonta Ah, godkaa lagu geeye madow dixirigiisiyo taasaa kaa jaqi doona buu leeyay watacraa in labista biha hiyaaba watugsaa in malaabisahaa khalacta watashhadu kula yawmin dafna khillin kaanaka laa turaadu lima shahidta wuxuu yidhi watacraa waad qaawanaan doontaa in labista haddii aad biha ay fiiha adduunyada dhexdeeda hiyaaba dhar haddii aad ku xidhato waad qaawismi doontaa watugsaa lagu huwin doonaa in khalacta haddii aad siibto malaabisaha ay malaabis adunya adduunyada hugeega haddii aad siibtana aakhiro ayaa lagu hugin doonaa markuu ka warramay wixii acaamka iyo cunitaanka ku tacaluqayey haddana wuxuu doonaya wixii iyaabka iyo dharka ku tacaluqayay inuu tilmaamo marka dhar inaynu xidhanno ziinadeena iyo quruxdeedana inaynu qaadanaa waa waxyaaluhu ilahay noogu galad sheegtay wey wajacala lakum saraabiila taqiikum alxara wa saraabiila taqiikum basakum ya bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid sooma yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariisha laba libaas ba halkaana lagu sheegay libaaskii ahaa xisiga waa kii dunyawiga ahaa iyo libaaskii macnawiga ahaa oo iimaanka cad ayaa halkaa lagu tilmaamay baydka waxaa kasii fiicnaan lahaa halkaa maaha macnaheedu in lagu leeyahay isqaawi ila wuxuu ku yidhi dhar addunya dhar ku xidhato aakhiraad qaadaysmi doontaa soo ma ya inaad xariirtii iyo addunya dusheeda ku xidhato adi laguma ogola soo ma marka waxaasoo dhan iska ilaali buu ta kale u jeeda waxay ka dhigan waxa weeyaan waxaad qaadataa yood goosataa libaaskaa macnawiga ah oo alla ka cabsiya isku qurxi buu leeyay kaahuu ka dhigo id ilmaru lam yalbas kiyaaban min atuqaa taqallaba curyanan wain kaana kaafiya وkhayr لbاas الmاr طاacaة رabه وlaa khayra fي man kana للahi caasiya abulcatahiya wuxuu yidhi ruuxu haddii aanu goosan oo dhar aanu ka goosan alla ka cabsiga dadka dhexdooda ayuu socsocdaa isagoo qaawan walow isagoo habays ku haysta inuu dhar xidhan yahay ruuxu dhar u goosta iyo hu u goosto waxa ugu fiican inuu ilaahay aeeco waa libaaskii macnawigaha sooma inuu ilaahay aeeco khayr iyo wanaagna male ruuxa ilaahay caasiyaya ee khalqay ruuxa caasiyayaana wanaag mabalaba marka wuxuu u jeedaa waa libaaskii macnawigaha wey libaaskii macnawigaha wey ma aha dhar jaxjaxan iyo ya kuwa xidhan maaha ajid hiyaaba ida ktasayta fainaha zayn rijaali biha tuhaabu watukramu wadaci tawaaduca fi libaasi taxariya fallaahu yaclamu maa tukinu wataktumu fadaniicu hawbika laa yaziiduka zulfatan cinda alilaahi wa anta cabdun mujrimu wabahaau hawbika laa yaduruka bacda ma takhsha alilaaha watabtaqii maa yaxrumu bal iskaba dhaafa aimadu imaamu maalik iyo imaamu shaafici iyo imaamu shaafici hadalka ka ugu qaalisan bu iibsan jira le markaa ma aha dhar googo-an iyo dhar jex kuwa xidhan maa taa lagagama jeedo ajidi hiyaaba idagtasayta biha dharka iyohu markaad xidhanaysid iska wanaaji dharka ugu fiican xidha buy fa inaha zaynu rijaali biha tuhaabu wa tukramu ragga quruxdooda wey wadaci tawaaduca fi libaasi taxariya ah, waxaad ka tagtaa tawaaduca libaaska adigoo is ilaalinaya fallaahu yaclamu maa tukinu wa taktumu ilaahay baa og waxaad qarsanaysid adiga dee kuu qarsoon fadaniiu thawbika dharkaaga oo liita laa yaziiduka zulfatan cinda ilaahi wa anta cabdun mujrimun haddaad dhar eh, liita aad xidhatay dharkaagaa liitaa ilaahay agtiisa kuu siyaadin maayo zulfo adigoo addoon mujrima markaa maaha macnee wax googo iyo waxaa xidho maahe wuxuu ujeedaa waa la kaalay dharkii iyo waxa weye libaaskii macnawigahaa ku sifo wey wa tacraa waad qaawismi doontaa oo waad qaawanaan doontaa in labista haddii aad xidhato bihaa fiiha adduunyada dhexdeeda hiyaaban dhar ay tacradhe waad qaawanaan doontaa wa tugsaa waa lagu hubin doonaa in khalacta haddii aad siibto malaabisaha adduunyada hugeega ay tugsade waa laguuwin doonaa maxaan usoo qadarana int waa shardiya soma labista waa ficlu shardigii jawaab shardigii me daliiluljawaabba meesha yeelasha waa tacarada horeynu ka fahmayna tacaradha marka wa tugsaa in malaabisaha inta ficlu shardigay khalaactaynu ka dhignay sooma jawaabu shardigii me wuu go-anya daliilujawaab baa yaale tugsadhe intaasay noqon marka iska dhaaf watashhadu kula yawmin dafna khillin kaanaka laa turaadu lima shahidta wuxuu yidhi watashhadu waxaad xaadiraysaa kula yawmin maalin kasta waxaad xaadiraysaa dafna khillin saaxiib aasitaankii iyo aaskii ayaad maalin kasta u taagan tahay kaanaka waxaba lagu moodaa laa turaadu inaan lagula jeedin limaa ay liladika shahidta aad xaadirtay adigu hu maaga saaxiibkaabaad qaadaysaa ad xabaasha geynaysaa maalin kasta asxaabtaadii dadkaad isku facahaydeen haddana lagumaba moodo adna inaad halkaa geli doontid waataynu u badannahay xabaarihii baa la jooga lagu dul sheekaynaya waa lagu dul qoslaya kay noogu roon waa ka intuu dul joogo yar qoomamooda markuu ka yimaadana hadda isagoo saaxiibkiisi iskugu dhawaayn lixidka soo dhigay berri kuma yaqaano markaa wuxuu soo celiy naadimku wuxuu u soo celiya geeridii xaggii oran kaga soo hadalnay weeyaane wa akfiruu min dikri haadi min ladaadku ku camalfalaya waa ka rasuulku yihi farabadiya ka mamaaanka gooya xuskiisa farabadiya ka macmacaanka gooya xuskiisa farabadiya faidaa xamalta ila lqubuuri janaazatan faclam fainaka bacdaha maxmuulu shaacirkan kale wuxuu leeyahay haddaad qabriga janaase geysid ogow aadna berre lagu qaadi doono waa xaqiiqo hadna maantaad qaaddo tunkaa ku qaada sooma aadna berre lagu ilى اllahi nashku qaswة fi quluubina wfi kuli ywmi waacid اlmowti yandubu huwa اlmowtu maa minhu malaadun wamahrabun ida xutada annaashihi daka yarkabu maalin kasta cid baa la aasa laakiin muhiimaddu waa maxay inaynu ku cibro qaadano wey inaynu he ku cibro qaadano wey wuxuu yidhi watashhadu markaa shahiid macaani fara badan bay ku timaadaa bimacnaa waxay ku timaadaa xadaro way ku timaadaa bimacnaa alcana way ku timaadaa markaa tashhadu bimacnaa taxdur bu hadda ujeeda watashhad waad xaadiraysaa kula yawmin maalin kasta dafna khillin saaxiib aasitaankiibaad xaadiraysaa waa asadiiqu alkhaalis saaxiibkaaga dhabtaa wey kaanaka waxaba lagu moodaa laa turaadu ay laa tuqsadu inaan lagula jeedin limaa ay liladii kashayta aad xaadirtay adigu hu umaaga waxa aad xaadirtay inaan adiga lagulaba jeedin ayaad waxa weeyaan moodaa waatay soomaalidu tii waane iyo weydba habeen baa lagu seexdaa sooma hadday qabriga dusheeda xitaa laysku waaniyo berrito caawa intaa waad ku seexani kuguma jirto de beri kuguma jirto xusuusta gerida inagu ersaado walam tukhlaq litacmurahaa walaakin litacburahaa fajidda limaa khuliqta wuxuu yidhi walam tukhlaq laguma abuurin litacmura inaad camirto haa adduunyada inaad camirto laguma abuurin walaakin litacburahaa walaakin khuliqta waxa laguu abuuray litacbura inaad soo marto haa adduunyada haddaba fajidda ku dadaal limaa ay liladii ku dadaal khuliqta lagu abuuray lahu ay liajlihi waxa isaga dartii lagu abuuray oo cibaado ah dee ku dhowaa taa gudadaal wuxuu leeyahay laguma abuurin adduunyada inaad camirtid macnaheedu waxa weeyaan waa bimacnaa icmaara mukhalladin laa yacmalu ila lidunya waa inaad u sidii qof adduunyadiisun u nool aakhiraba ayna ka dambaynin mar ay hor arrinka adduunyadu aakhiraba aan ka fikir ahayn ama icmaarka waa amrun mashruucun huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha laakiin maxaa la doonayaa dee adduunyadiina ka shaqayso waa ilaahay nagu dul abuuro waan camirnay laakiin maxaa loo doonayaa ina aakhira inagu weynaato de ina aakhiro inagu weynaato waayo fadunya daaru mamarin laa daaru maqar adduunyadu waa meel aan sii marayno aakhirana waa meesha rasmiga ah aynu barada dhigan doono waa ka rasuulkuna yidhi sala allahu alayhi wasalam markii uu dardaarmayuu la talinaya ibnu cumar kun fi dunya kaanaka hariibun aw caabiru sabiil ibnu cumarow adduunyada dusheeda waxaad ahaataa sidii nin waageeniya ruux waxa weya meel kala tagay cidnaba aan ka garanayn sidaasi oo kale oo caabiru sabiilin ama nin wada ka gudbaya ruuxa wadada laamida ka gudbaya intuu gawaarida iskaga hore u dhaafa sooma sidaasoo kale addunyada dusheeda ku ahaw walam tukhlaq laguma abuurin litacmura inaad camirto haai ay dunya adduunyada walaakin khuliqta dhe waa lagu abuuray litacmura inaad soo marto haa fajidda fajudda labadaba loo dabdiya waayo jadda yajiddu yojadda yajuddu labada ficil bay ku timaada haddaad yajidu tirahdid waa mudaariciiyo jiddu waa amarkeegii fajidda bay noqon amarkii haddee la idhaa yajudduna amarkeegi muxuu noqon fajudda unbuu noqon fajudda dadaal lima ay liladii ku dadaal khuliqta lagu abuuray adiga lahu ay liajlihi wixii isaga dartii lagu abuuray wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun taas baa ku hortaale taa ku dadaal wain hudimaad fazidhaa anta hadmaan waxasina amra diinika ma staaacta wain hudimad haddii la ay hiya adduunyadii fazid ziyaadi adigu ha adduunyada hadman dumin ziyaad haddee la dumiyo waar adiguna sii dib wiil waxasil ilaali amra diinika diintaada arinkeega ilaali maa mudada ilaali istadacta aad adigu ay daalika ataxsiina ilaalinta intaad kelaysid arrinta diintaada ku faraadayga ilaali wuxuu leeyahay naftaadu yay tegin murugo aad u murugoonaysid adduunyo iyo wixii ku dhaafay waxaad qaabishaa arrinta diintaada qaabil dhismaheega adkee rukniyada iyo tiirarkeegana sug waxa weya xusuunteeda iyo dayrkeegana iyada u adke hadmiguna wuxuu ku xasilaya bilcilmi naafici walcamal saalix bimaanaa adduunyadii yay ku mashquulinina oo iyana cilmiga kaa mashquulinina waxa weya cilmigaa ku faraadeyg wey waayo adiga maalkaagu kaasu yahay falaysa almaalu ilaa maa calimta wain hudimat haddii la dumiyo ay hiya adduunyadii fazid siyaadihaa adduunyada anta adigu hadman dumin u siyaadi adna waxasin ilaali oo ku dheg amra diinika diintaada arinkeyga ilaali mastaacta waa ma masdariya darfiya wey mastaacta ay muddata istiaacika istidaacatika muddadaad awoodaysid taxsiinka iyo ilaalinta arrinka diintaada ilaali marka istaacta mafcuulkeygii waa go-an muddada istaacta aad awooddo adigu daalika taxsiina bay noqonaysaa ilaalinta diinta amarkeyga ilaaliyo ku dheganow walaa taxzan calaa maa faata minha idaa maa anta fii ukhraaka fusta falaysa binaaficin maa nilta minha min alfani ida albaaqi xurimta walaa taxzan ha warwarin oo ha murugoon calaa ma ay cala ladii kii ha u warwarin faata tegey ay huwa maagu ka adiga kaa tegay minha ay min adunya adduunyada xaggeega idaa maa anta fii ukhraaka fusta ay idaa fusta marka aad ku guulaysato anta adigu fii ukhraaka taada dambe ee aakhiro ah fusta aad ku guulaysato fiiha aakhiro dhexdeeda taa markaad ku guulaysato eed wadadeedii haysid adduunyada waxa ku dhaafay waxba yuu ku murgunbuguley walastu biraajicin maa faata minha bilahfa walaa bileyta walaa low ani falaysa ma aha buu yidhi mid wax taraya maa ay alladii ka nilta aad adigu humaaga minha ay min adunya adduunyada xaggayga aad ka gaadhay min alfani xaalada uu yahay waxa aad ka dhammaanaya id albaaqi idaa xurinta marka lagaa xarimo ee lagaa hoojiyo albaaiya ah, ka haaya ta oo aakhira ay xawrintahu lagaa hoojiyo wuxuu leeyahay adduunyada wixii kugu dhaafay waxba ha werweri likay laa tasaw calaa maa faatakum adduunya wixii kugu dhaafay waxba ha werweri markaad aakhiradaada wadadeedii aad haysid ta oo aakhiraah walla adduunya wixii kugu dhaafay waxba isku mirkin buu leeyahy waa ka rasulku yuri qad aflaxa man aslam warusiqa kafaafan waqanacahu allahu bima aataah dhab ahaan waxa guulaystay qad baa la geliy waa xarfu ahaan waxa guulaystay ruuxa islaamee hogaamsamay laguna arsaaqay wax ku filan ilaahayna uu ku qanciyey ee qanaaco ku helay waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu siiyey kaasaa guusha dhabtaa gaada waa ka rasuulku yuri sala allahu alayh laba ina aadam waa necab yahay almowtu geerida waa necab yahay walmowtu khayrun lilmumini min alfitna geeridu iyada ayaa uga khayr badan qofka muminka xadiisku waa saxiix fitanta iyada ayaa uga khayr badan wayakrahu qilat almaal maal yarna waa necab yahay inuu sabool noqdo ama xoolihiisu ay yar in ina aadamuu necab yahay wa qilat lmaali aqalu lilxisaabi hantidaada iyo xoolahaaga oo yarna xisaabteeda de ayaa yar sooma xisaabteeda ayaa yar baydkan kalena yadna wuxuu sii caddaynaya oo uu leeyahay uun ana alxirmaana kula alxirmaani huwa fi ihaari alfani cala albaaqi guuldarradu waxay tahay guuldarra ayna ka dambaynin ta dhammaanaysa inaad ka doorbidid ta dambe oo aakhira ta dambe oo aakhira bal tuiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun waabqa waa ka allah yidhi walaa tansa nasiibaka min addunya ibnu kaiir wuxuu odhanayaa wixii ilaahay uu kuu baneeyey oo min almaaakili waalmashaaribi waalmalaabisi waalmasaakini waalmanaakixi waxaasoo dhan haylaawi faina lirabbika calayka xaqa rabbi xaq buu kuu leeyay walinafsika calayka xaqa naftaaduna xaq bay ku leedahay waliahlika calayka xaqa wlizawrika calayka xaqa jaarkaaguna xaq buu kuu leeyahy faaati kula dii xaqin xaqa marka maaha adduunyadiita ka fara muruqso oo adduunyadii gebigeegiiba ka dhexbax maaha ee waxaa lagu leeyahay sida wanaagsan u adeegso taasbawaa ki nabigula sal allahu aley wasalam xubiba ilaya min dunyaakum annisaau waiib addunyadiina waxaa layga jeclaysiiye oo waxaan ugu jecla waxaa kamid a annisaau waiib waa kila salaadana waxaa laga yelay indhaqabowsiga waa ki rasulkula sal allahu aleyh wasalam walaa taxzan ha ka warwarin calaa maa ay cala ladii kii ha ka warwarin faataka ku dhaafay adiga minha adduunyada xaggayga kaa dhaafay idaa maa anta idaa fusta markaad ku guulaysato anta adigu fii ukhraaka taada dambe ay fusta fiiha aad ku guulaysato falaysa ma aha binaaficin waa khabarkii laysa falaysa ma aha binaaficin midku anfacayo oo wax kaa talaya maa ay alladii ka waa ismigii niltaad gaadhay adigu humaaga minha adduunyada xaggayga aad ama maada ka xaale ama caa'idka id albaqi markaad qaadaysid waa sida laakiin marka dambeed laqmaynaysid albaqiyo weyd ila waa mafcuule idaa xurimta marka lagaa xarimo ficilkan baa laba mafcuul qaadanaya kii hore naaibu faacilnigu u qaatay ka dambana waa albaqi idaa xurimta marka lagaa xarimo albaaqiya taadhaysa ee dambe ay xurimtahu lagaa xaaraantinimeeyo ida abqat dunya cala lmari diinahu famaa faatahu minha falaysa bidaayiri ruuxa adduunyada haddii u daysay u baaqi yeesho diintiisa ayna waxa dhaafay adduunya waxba ma dhibayo waa ina diintaada kuu badbaado muhiimada ugu weyn wlaa tadxak maca sufahaai yowman fainaka sawfa tabkiin daxiigta wuxuu yidhi naadinku walaa ha qosli maca sufahaai kuwa maangaabka ah la jirkooga ha qoslin yowman maalin fainaka adigu sawfa tabkii waad ooyi doontaa in daxigta haddii aad qosasho ay fa sawfa tabkii waad ooyi doontaa haddaad la qosasho kuwa maangaabka maalin unbaad ooyi doontaa baydkan wuxuu kaga warramayaa saaxiibka iyo ahmiyadda uu leeyahay saaxiibka iyo ahmiyadda uu leeyahay ayuu kaga warramaya wuxuu kaaga digayaa min musaaxabati sufahaa dadka maangaabkaa inaad la saaxiibto kuwaasuu kaaga digaya kuwaasi oo hami iyo murugo kaleba ayna ahayn ilaa waxa naftooda ay jeceshahay inay daba raacaan un mooyaane calaamadahoogana waxaa ka mida leeyahay karatu daxikihim way qosl badan yihiin alladii huwa daliilu calaa kharaabi quluubihim kaasi oo ku tusinaya quluubtooda inay kharaabsan tahay kolkaa uma diidaya qosol oo dhan laguma diidaya de walaa tadxak liwanahyi soo ma oo dhan ka har mutlaqan laakiin maxaa lagu diidayaa waa can karati adaxi qosolka faraha badan baa lagu diidaya nabiguna sal lahu ala slm waa ku yidhi walaa tuktir daxika fa ina karata daxiki tumiitu lqalba baa laga qaadaa sooma marka qosolka faraha badan leh iska yaree lagu leeyay qofka safihiina uma aaba yeelayo qofka safihi isagu uma danaynayo markaa sidaa darteed kuwa iskula saaxiibin buu kuleeyahy waa ka baydka hoose kuu qorayo kule can ilmari laa tas'al wasal can qariinihi fakulu qariinin bilmuqarini yaqtadii ida kunta fii qowmin fasaaxib khiyaarahum walaa tasxab ilarda fatarda maca aradii ruuxa isaga ha haddaad doonaysa ruux la saaxiibtid isagaa ha odhan waad mad wanaagsantahay mise hawshaasi waa khalad saaxiibkii isaga saaxiibkii raadso isaga raaxiib saaxiibkii isaga eeg ila saaxiib buu ma saaxiibkii eeg kadib fa kullu qariinin bilmuqaarini yaktadi saaxiib kastaa saaxiibkii ku dadaa soo ma hadduu saaxiibkii wanaagsan yahay isna waa wanaagsan yaha ku daya marka hadduu xun yahay isna waa xun yaha ka leexo asaaxibu saaxib saaxiibku waa jiida hadduu saaxiibkaa yahay xagga khayrku kuu jiidi hadduu xun yahayna xagga xumaantuu kuu jiidi idaa kunta fii qawmin fasaaxib khiyaarahum haddaad rag la joogtid oo dad badan ku dhex nooshahay kooga haldoorka ugu fiican ugu caqliga badan ugu cibaadada badan ugu alla kacabsiga badan kaala saaxiib walaa tasxab ilardaa fatardaa maca araddi hala saaxiib unka liita halkuu joogo berrin baad joogi doontaa sooma ya maxaa la yidhi nabad iyo caano waxaan ahaynba waa la kala qaada sooma markaa waa khatar wey haskula saaxiibin bula halkaasu inooga digay imaam shaaficina waa kii lahaa sa'altu naasa can khillin wafiyin faqaaluu ma ilaa hada sabiilu tamasaakiinta firta bidayli xurin faina alxurra fi dunyaa qaliilu dadkii baan ku iri waa saxiib wanagsan saan u hela kadibna waxa la yidhi imam shaaficiy wadda aad u martaa mama jirto way dhamaatayba waa waqtigaa imaam shaafici u taagnaa imaam shaafici wuxuu ku gebagabeeyuu mar uun ruux wanaagsan adduunyada dusheeda haddii aad ka hesho ood la kulanto faraiisa ku dhow yuu kaa faramuuxsan waayo faina alxura fi dunya qaliilu ruuxu wanaagsan addunyada dusheeda inaad ka heshaa wayba yartahay waaba aiiz way yartahay wuxuu yidhi walaa tadxak ha qoslin maca sufahaai dadka sufahada ah hala qoslinna jirkooga yowman maalino fa inaka adigu sawfa tabki waad ooyi doontaa in daxigta haddii aad qosasho ay fa sawfa tabki walaa tajlis ilaa ahli danaa ya faina khalaa'iqa sufahaai tucdi shaacirka kale wuxuu leeyahay dadka liiliitaha la fadhiisani waayo dadka sufahada ah akhlaaqdoodu way gudubtaa soo xanuunkuma gudbo sidaa kuwaas waxa kaalma laysku qaatiiyo ayay tanna kuu qabansiinayaan iska ilaaliyo ka dheero buu leeyahy halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk